maxaa naga dhexeeya annaga iyo nimankaa la yidhaha suufiya maxaan isku haynaa horta ma dhul baa naga dhexeeya ma xukun baan isku haysanaa ma beeraa naga dhexeeya ma sumcad baan isku haysanaa arrintu saama qof sumcad soo doonaya oo dhul doonaya aan kala baxno habaar ku kala baxno ma dhahay waxaa la ysku hayaa waa laa ilaaha ila allah ninkii fahamsanow iyo kaan fahamsanayn ninkan wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah waan ku dhawaaqayaa suufiga ama qabuuriga carabka waan uga dhawaaqayaa ficil ahaanna awliyadaan caabudaya allana waa caabudaya ma saxba way caddaa inayna sax ahayn oo awliyadii see ku caabudaan nimankaan awliye ma caabudaan allee caabudaan waa tukadaan waa soomaan maxaad awliyada ugu daba wadaan waxaan rabaa kii hore aan u ogeyn oo ogow baryadu waa cibaado magangalku waa cibaado nidarku waa cibaado ugowriciddu waa cibaado isudullayntu waa cibaado ninkii cid kala siiyaana ilaahay buu u sharig yeelay subxaanahu wa tacaala idan marka awliyadii bay baryeen si cad oo dadkii awliyada u yaqaaneen bay inta u yeerteen bay weliba ku faanayaan oo leeyihi yaa qutbi alawliyaai yaa kaylaani yaa jiilaani akifnii yaquufi yaa jiilaani qutbi alawliyaa tirkii awliyado dhan sayidkii awliyada jiilaani o iisoo gurmo waa banaanka arrin cadwa mushrigay dhibaysaa markaan warka saa ugu celceliyo maxaa yeele maalin walbay ku dhawaaqaan interneetyaday ka buuxaan ninkii raba inuu ogaado dadkana ilaahay kayrkiiba u yartaan ilaahay kayrkii in loo yartaana waa shirki haddaad ileedihi shirki ka aamusna kaa yeeli maayo shirki ha iska jiro dadku awliyadooda iska tuugaan adiguna rabbigaa iska caabud ilaahay baa idinkala saari doona qiyaamaha la tegi doonaayo maxaad wadaado ka rabta haddaad tiraahdo ilaahayna amar buu bixiyey oo wuxuu yidhi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayaamuruuna bilmacruufi wayanhawna can ilmunkar waulaa'ika hum lmuflixuun ilaahay baa amray ha laydinka helo ummad xaqa caddaynaysa munkarka burburinaysa munkarka inkiraysa macruufkana dadka faraysa kuwaasaana liibaanay sidaa waxaa yidhi allah subxaana wa tacaala hadday culummadii kale ka aamuseen ama qaarna aanay ka aamusanoo kor inta ka marmaraan xoogaa kor un ka sheegaan annagu indhaha shirki faraha ka gelinayna maxaa guuloo laga gaaraya hadda doodihii dad badan baa toobad keenay qaar badanoo masaajidka say u dhegaysanayeen ama markay baraha bulshada ka fiirsadeen ka fikiray masiirkoodii dambe war ilaahay keliya u yeedha maxay kuu dhimeen caqligaa ogolaanaya markiiba rabbigaa keliya u yeero markaasoo shaydaanku wuxuu ku dhihi oo awowgaabaa baryaya awliyada ma awowgaa iyo aabbaad ka hari aabba iyo awow hadday awliye u yeedhanayeen wadda baadi ay ku tageen adugu ha dabagelin oo diintu miyay cusubta diintu maya way jirtee waa laga inxiraaf boqolaal sano horaa la inxiraaf suufiya qarnigii afraad bay soo bilaabatay shiicana qarnigii koowaad bay soo bilaabatay qarnigii afraad ee soo bilaabatay qarnigii afar tobnaad baa la maraya kun sanay bay jirtaa markaasaa qofku wuxuu moodayaa diintii asalka ahayd inayba tahay awliyada lagu tawasulo iyo meydkan loo yeerto idan marka waxaa naga dhexeeya waa laa ilaha ila allah baan isku haysanaa haadaani khasmaan ikhtasamuu fii rabbihim baan marayna labaduna rabbigood bay isku qabsadeen maxaa yeelay ahlu waxay dhaheen rabbigeen keligiisaa la caabudayaa ahlu shirkigiina waxay dhaheen rabbigeenna waa caabudaynaa cid kalena waa ku daraynaa awliyadii bay ku dareen maytidii bay ku dareen oo aan qarsoodi lahayn oon gabasho lahayn hadda shiir nuur bay u yeeranayeen weliba mid odaya odayaashooda ka mida ah, waxaa layga sheegay toddobaadka hadda lasoo dhaafo kii ka saddex ahaa inuu yidhi maanta waa jimcu caawa shiikh nuur baa nala joogo na maqlay dadku ku yidhi baa ka warramay waa shiikh culammadoodii ka mida ah. shiikh nuur baa inta soo baxa oo muqdishoiyo ceelasha biyaa yimaada kala qaybgelaya miyaa siyaarada waa khiyaani ummadihii hore lagu soo baabiiyeyaa la rabaa dadkeennii in khuraafaad diin looga dhigo dadkii in la badbaadiyana waa in xaqa la caddeeyo maxaa yeelay ilaahay amar buu bixinaya dadka xaqa qarinayana ilaahay lacnad buu ku riday bal aad u dhegaysta qaala subxaanahu wa tacaala ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati wاlhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi اlkitaab ulaa'ika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun kuwa qarinaya xaqii aanu soo dejinay markaanu kitaabka ku caddaynay kadib qarinaya kuwa ilaahay baa lacnaday cid kastoo wax lacnadaana way lacnaday ilaahayna qoluu ka reeba marka oo toobad keento waa kuwe ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu fa ulaa'ika atuubu calayhim wa ana tawaabu raxiim kuwii toobad keenay mooye ila aladiina taabuu wa aslaxuu camalkooda wanaajiyey maxaa ku xiga wa bayanuu caddeeyey waxay qarinayeen ayay caddeeyeen dadka u sheegeen fa ulaa'ika atuubu calayhim ba alli kuwa waan ka toobad aqbalaya wa ana tawaabu raxiim rabbulcaalamiin kalaamkiisa waa wax la qariyo maanta oo ka weyn ma garanaysaan tawxiidka ilaahay maya wax laga aamuso oo munkaro maanta ka weyn shirki ma garanaysaan maya masiibada maanta jirta intay la eg tahay qofka caaqilkaa cilmi yarba halahaade wallahi wuu garanaya maxaa yeelay ilaahay shirki ma cafiyo qof ahlu shirkina jannada waa ka xarimay waana qur'aan qur'aanka inuu nala noqdo waxaan micnaha la yska dhegaysto in la raaco qalbiga loo dhigo usa masiibo kale wa qaala subxaanahu wa tacaala inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi اljannata wama'waahu الnaar wama lilظaalimiina min ansaar ninkii allah u sharig yeela baa layihi subxaana wa tacaala ee sidaa ku dhintaa laga wada faqad xarama allahu calayhi janata ilaahay jannadiisi waa ka xarime waa qur'aan waa aayad muxkama mansuukh ma aha mutashaabihna ma aha wama'waahu naar hoyga uu degayaana naar weeye wamaa lilaalimiina min ansaar mushrikiinta wax u ma jiraan waa kalaamkii ilaahay subxaana wa haddii shirkiga quraysheed iyo shirkiga maanta soomaali qabuuriyiin samaysanayaan ay kala duwan yihiinna ii sheega oo waxaad tidhahdaa wadaad waa degdegaysa soomaalida qabuuriyiinta ama suufiyadooda ilaahay khayrkii tuugaya u yeeranayay ayaga dhib ma lahan waa loo cudurdaaraa ashahaadadoodaa loo fiirinaa nebiga inay ogol yihiin baa loo fiirinaa shirkigoodana dhib male ilaahay subxaana wa tacaala waxba uma haysto kii quraysheed soo ma aha wax loo hayo asxaana ma leh lacnad iyo kufri bay leeyihin oo labada shirki aad ii kala saarto oo tiraada shirkiga soomaaligu dhib ma leh laakiin shirkiga quraysheed dhib buu leeyahay haddaad dhib intiraa daliil baan kaa raba ma ilaahay baa shirki shirki ka fadilay ma ilaahay baa shirki hore iyo mid dambe kala jecel mase sanam loo yeerto alla uusan ogolayn laakiin nebi in loo yeerto awliye in loo yeerto in culamo lagu tawasulo ilaahay waa ogolyahay saas miya subxaan allah subxaana aladii tabaca calaa quluubi aadaa'i maya wallaahi waan wada ognahay ilaah xaggiisa shirki waa shirki xaggeenna laka haystaa marka oo waxaan noo muuqda dadka qaar aanay ugu muuqan waxaanay ugu muuqan adabshinkii aan hore uga hadalnay wey la qabsiga shayga markuu bini aadamku la joogo la qabsado col uma arko maxaa yeelay xaafadaheennii dariskeenni qaarkeen baa awliyada iska baryayay guri walba city lagu hay ama se guri walbaa lagu hayay sheekh cabdiqaadirow uweys o labuuba uweys ku soo barbaarnay waa aragnay caadi bay noo noqotay meesha uu jiilaaniyo uweys uga yeeranayo hadduu ciise u yeerto maxaan dhihi lahaa ciise rasuul ilaahi bal aada u fiiriya nimanyaho waa rasuul ilaahi ciisa bni maryam calayhi salaam yaa ciisa akifnii ana xasbuka ya ibna maryam anta rasuulu اllahi wakalimatu alqaaha ilaa maryama wa ruuxun minhu akifnii ya ciisa oo yuu yeehanaya nabi ciise waaba kristaan baad dhihi ninkaanu nabi ciise u yeertay kristaan baad ku xukuntay maba aadan labalabaynba nabi ciise oo la baryo khalad w arrintii kristaanka wey jiilaani ba u yeertay muxuu islaam ku yahay jawaab male isaga laftigiisa u yeedhanaya markaan weydiino maxaa ugu yeedhatay naxwu aadaya iyo maanta o dhan ijaara war ilaahay keliya halla caabudaan kugu haysta ururays haysta ma nihin rabbigaa baad cid kale ku daraysa maxaad ugu yeedhatay cid kale jawaab ma leh aan ahayn cay iyo aflagaado jawaabta wax kale ma hayaan maxaa yeelay meelay ku taalla la heli maayo uwaysu u yeedho walaa shiikh u yeero walaa nebi u yeero walaa awowo u yeero walaa malag u yeero ma leh u yeerashadiina waa cibaado ilaahay naarta markuu ku guro mushrikiinta bal ila dhegaysta aayaddan suuratu kaafir waxay odhanayaan rabbanaa matana اtnatayn wa axyaytana اtnatayn faاctarafna bidunuubina fahal ilaa khuruuji min sabiil waa qur'aanka maalin walba waan akrinaa laakiin waa inaan taطbiiqina ilaahu laba goor baadna dishay laba goorna waadna noolaysay dunuubteenni waanu qirannay maanta qaab aan jahanamo uga baxna ma la helaya jawaabta ilaahay siinaya fiiri dalikum biannahu idaa duciya allaahu waxdahu kafartum haddii alla keliya loo yeedho waa diideen wain yushrak bii tu'minu haddii loo sharig yeelana waad ogolaateen kuwaas ilaahay la hadlayo ma quraysh iyo caad iyo hamuud keliya kuwan kuma jiraan miya ilaahay keliya haddii loo yeedhana waa diideen maxay nagu colaadinayaan maanta maxaa keenay hadda hataa waxaa la ii sheegaya maalin dhawata mid shir qabtay oo yidhi wadaadkan dhankii dowladdana waa nala ka qaban waayey oo waxaa weeye dowladdu waxay tihi wadaaddo ishayaatiina kitaab iyo ku kala baxa kitaabba isula imaada kala baxa maxabadaa laydinku rida maya soo wada haddayna la hadlay maaha kala baxaa la yidhi way soo afjarmeen ee waxaan hadda u diyaarinaynaa shir buu qabtay waxaan magaaladaana weliba waxaan diyaarinaynaa buu yidhi gruub la yidhaahdo ciyaal nasteexo weligii daraad ka war ma maqlo nasteexo wax fiican baaban u aqaanaaba nasiixan u aqaan markaasaa la weydiiyey shiikow nasteexo yaa hore ma u maqli jirteen buu yidhi waagii dowladda ciyaal fay cali kuwii kolaan diyaarinayna meel baan iskasa go-aan la gaaray wey gabar marka dhagaysanaysoo la joogto isagu moodaya inay la caqiido tahay shiikoo nasteexo maxaa ugu diraysaan bay tiri ma awliyada u dirtaan qoortaba ha soo qabatay awliyada inta loo diro wadaadkaan qaylina maa madaxa lasoo jebiye maya awliyada uma dirayno awliyada uma dirayna qoladaasaan u dirayna waxaad ogaatay miya awliya inaan waxba tari karin bay ku tiri markaasuu adigu xaggee iga jirtaa walaalkay waayay tir allahu akbar tawxiidkan walaala ku nahay wejigeeda ma aqaan aniga maamo weyn wa beentaad nagu shubaysaa lagugu haysta haddaad xaq haysata maxaad gaangiistarre u raadsanaysaa maad banaanka timaadi fay cali iyo xaawo cali waxba nagama qaadan annaga aamanaa billaahi waxda wakafarnaa bishirki wataaquud gabadhaana khayr allah siiya aamin dhah ilaahay ha sharfo way afkaygu u naxayba ninka maxaa yeeley meeshaas kamuu filayn qof isaga ku inkiraya waxa uu wato weliba aqrabo dhow inay ahaayeen baan filaya waxaan ka wadaa maxaa colaadda intaa lae keenay jiilaani iyo rufeeci iyo uweys yaan loo yeehan wa ma ku khaldana akhyaare inaan awliyada loo yeehan oon dadka u sheega war looma yeehan karo alla keliya ma ku khaldana maya jazaakum allahu khayran wallahi islaamka kaas waa bunna uga dhimi maayo bannaankaa la taaganaa soomow hadda waataan ka hadlay inay inta keenaan aan ishabaarno dabadeedna ninkii shaki ku jiray shakigii meesha ku baaboo hadduu iman waayo dib isu celiyana maxaa kuu soo baxay baatil inuu yahay soo ma ah, laakiin waa cadcad yahay inuu iskeeni doonaan umalayn waxaan marka nafteeda iyo tiinniba u dardaarmaya laba islaam ma jirto akhyaaray islaam ilaahay keliya lagu tuugo nabi maxamedna lagu raacay oo kii xaq ahaa iyo islaam kaloo allana la tuugo awliyana lagu daro faadmo rasuul iyo abayxaabana lagu daro labadaba muslimiina oo kana cudurdaar leeyahay kana cudurdaar leeyahay wallaahi been waa laba islaam ma jirto jahlina maaha nimankan aqoon bay leeyihin culimmadooda xataa waxay raadeen xadiid daciif iyo mawduuc daraad waxay daliishanayaan arkaysa xadiidkii qawaa'im alcarshi ka hadlaya oo kale waa mawduuc kii dambe markii dambe isu nimid ambiyadiibaa ku tawasulay maga nebigu ambiyadiibu ku tawasulay ah, mawduuc kale wey xadiid mawduuc iyo munkar iyo matruuk ma eegaan wixiiba waafaqsan khuraafadooda afka u gelinaya maxaa yeele sanad iyo asaaniid shaqo kuma leh sababka nebigu arrin hadduu sheegay u yidhi xataa ma yaqaanaan waxaan u eedaynayaa mawduuc bay soo daliilsanayaan axaadiid fabrication been abuur darajada ugu dambaysa axaadiidu daciifa ah waa mawduuc waxaa ku jixiga matruuk waxaa ku xiga munkar kuwa kalea dasi kala balajale oo culimmadii waaweynaa ku sheegayaan dahabi baa ku sheegaya nasaa-i ku sheegaya munkar mawduuc waa banaabuur wey isagii waa daliilsanaya dad buuna u akriyaa shacaba masaakiina oo nebiga wuxuu ku tawasulay nebi aadam baa wuxuu ku tawasulay iyo xaawa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu dhihi markaasaa ilaahay sababtooda sababta nebi maxamed buu ku cafiyey mawduucu waxaas marka in dadka laga hunfo dadka rabbigood lagu xidho ilaahay keliya loo yeerto taasaanu habeen iyo maalin u taagannahay mana ka gaabinayno iyagana waxaanu leenahay ilaahu intaad hanuun la maagtay soo hanuuni aamiin dhah col baa naga dhexeeya waa run hidaayadoo u rabna hidaayada orana sidoodoo kale aan ayn yaxyi moorif iyo tincadda u yeeranayn waa jin sidoodoo kale aan ayn shalay waxaan u yeeranayna odayaal dhintoo waaweyn odayaasha waawan ku hayn laakiin iyada allaana hanuuniyey kuma faanayna ilaahay baan ugu shukrinaynaa ilaahay inuuna hanuuniyey iyagana waxaan la rabnaa hanuun laakiin iftiinka waa la daba soconayna maalinba kooxbaa ka harayso ku inkiray bal raggii dhallinyarada raggii shalay yimid mid ka mid ah rishiik aniga igu daran raggaan buui war waxaa laydinku haystaa jiilaani baa ilma abuuray dadka dhahay ilma kaa rabaa jiilaani o ka jawaaba iyagiibu ku yidhi markaasay caroodeenba xoogaa waa raggi isla socday asaga markuu mabda maabira igu khaldami bulsho markaa an adinka qabuuriyiinta adinka suusaam ha igu daran jiri aniga war adinka jawaaba yidhi iyagiibu ku yidhi allahna ku maadsan subxaana wa tacaala ma moodin heerkaanu tawxiid ka gaaray yo inkiri shirka u inkirayo allah ku mahadsan kuwii ka laftigoodana rajaan ka qabno mid ka mida ah wuxuu yidhi anigu in awliye loo yeertay munaaqibka beri baan ka ah meeshii buu ka yidhi ma beri baa ka tahaa ilaahay baa ku mahadsan baan kuuri kuwa ku dhaqanna ka soo har laa dadku caqiidada ummad baa wata ninkii la soo diray laftigiisaa yidhi beri baan ka ah allahna ku mahadsan haddii markaa annaga horteenna keliya uu ka yidhi iyo hadday caqiida u taha u taalla waxaan ka wadaa dadaalkaas wuxuu keenayaa maalinba dadku inay ka haraan shirkiga waxay nala rabaan kuwa zanaadiqadah inaan xaqiiqdan qarino laa ilaaha ila allah inaan cidna loo caddayn lagu colaadin laysugu iman maya dadku iska badaa kana qabri masaajidkiisa ha joogo awliyada ha tuugo kanu maasha allah xayaaka allah iska dhaa min salafi saalex kan masaajidka iska tabliiq ha iska soo wareega isaguna ha baxo hal aayada soo sheego ha soo laabtay isaguna mid kale alislaax meeshaa iska jooga isaguna siyaasad iyo dimuqraadiyad dimuqraadiyadda islaam ha iswaafajiyo maya laa ilaaha ila allah urur ma aha magaca qabiilna ma aha waa manhajkii ilaahay magaca alla bixiyana waa muslimiin huwa samaakum muslimiin caqiidada asiilka ay baan ka doodaynaa inaan anagu badbaadno janno galnaan rabnaa cadaabka ilaahay ka badbaadno ee guul iyo dagaal midna ma aha iyaguna inay badbaadaan baan rabnaa waxaan leenaha marka sidii nabigu yidhi reer daws oo kale allaahuma hdi dawsan waati bihim ilaahu suufiyada soomaalida hanuuni ilaahu suufiyada qabuuriyadda geeska afrika hanuuni intaad hanuun la maagtay ya daljalaali walikraam ilaahu waxaa caalamka shiica iyo qabuuri iyo mulxid iyo calmaani jooga allow hanuuni intaad hanuun la maagtay ya arxam araaximiin waxaadan hanuun u qorinna ilaahu afka ciidda u geli ilaahu ka hor leexi islaamka iyo muwaxidiinta intaasaanu ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala mar labaad baan ku celinayaa fariinteeda waxay ku socotaa shiikh somow shiikhnimadiisaa u qirayaa ciddoodu shiikh u yahay qolada uu la joogo ayuu shiikh u yahay laakiin caqiidaan ku haystaa munaaqib uu u olaynayaa inuu soo celiyo anna waxaan u olo munaaqib inaan burburiyo gubaba oo ilaahay keliya dhulkan lagu caabudo laa munaaqib walaa hayri qur'aan iyo xadiid inuu sarreeyo ilaahay subxaana wa tacaala hortii ayaan isku habaaraynaa fanajcal lacnat allaahi cala alkaadibiin waa ninkaa odagaa ah, farriintu toos ugu socotaa hadda awalkii laba toddobaad baan sugayey nin odaya meelahan jooga inuu cudur daartay baan u malaynaya ama uu yidhi hawshan yaan laygu soo qaadin camal ma aqaan laakiin raggii xataa noo yimid isagii is arkeen in kale noomaanan sheegin waa weyne iyo mahayna midna ma dhihin ma shardiba maasay keliyad de waxaan idhi shiikhiinaa shardiga waxaan ka wadaa dhallinyaro iska doodooda arrintu inaan laga dhigin shiikhoodii ugu weynaa markuu yimaado oo uu doodo oo nusuustii wax ku waayo oo uu doodo oo wax ku waayo u yidha waan sabaarayna oo afka ciidda la galo maxaa soo baxay in wixii oo dhan baatil yihiin hal qof oo gubta oo ciqaab adduuniya mid aakhira la isugu daro iyo malaayiin ummadoo shirki loo kaxeeyo oo naar loo kaxeeyo kee daran idan sacrifice baa loo baahay nafuur waa ku qanacsanaha ilaahay keliyaoo la caabudaa diinta nabi maxamed inay tahay in awliye loo yeertaana diinta abujahl inay tahay aan ku qanacsana diyaar baan u ahay naftayda inaan u huro ilaahay hortii alla wada barino ani asagaba asna diyaar ha u ahaado munaaqibkiisa iyo awliyadiisa inuu nafta u huro wajazaakum allahu khayra wallahu subxaanahu wa tacaala